بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحديث التاسع عشر حديث سغالية طبنات مروي عن أبي العباس أبي العباس نكي كنيدي سلورنجري عبد الله بن عباس وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال عبد الله بن عباس باوحي كنت وحانها بول خلف النبي صلى الله عليه وسلم nabiga gadaashiisaan ku sugnaa yowman maalin oo maalmaha ka mida faqaala wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam yaa ghulaamu wiilow innii anigu ucallimuka waxaan ku barahayaa kalimaatin kelimooyin baan ku barahayaa buu nabigu calayhi salaatu wasalaam kelimooyinkii waa kuwan marka loo yabohay ixfad illaaha ilaahay xifdi buu yidhi ilaahay xuduudiisa ilaali awaamirtiisa ilaali nawaahidiisa ilaali yaxfadka wuu ka xifdin ilaahay naftaada ehelkaaga adduunyadaada aakhiradaada diintaada dunawgaaba dunyadaadaba intaba ilaahay wuu ilaalin axfad illaaha ilaahay ilaali baale xuduudiisa tajidhu waxaad ka helaysaa tujaaha ka hortaada meel walba gargaarka ilaahay baad ka helaysaa idaa sa'alta haddii aad wax weydiisanayso fas'al illaaha tacaala ilaahay weydiiso asaa kugu filan waida stacanta haddaad gargaar dalbayso fastacin billaah ilaahay gargaar weydiiso ilaahay gargaar ka dalab isagaa gargaar ka bixiye waclam ogow anna alummata ummadan low ijtamacat hadii ay kulantoba le ama ay kumie calaa an yanfacuuka inay kugu anfacaan bishayin shay inay kugu anfacaan hadday ku kulmaan ummadoo dhan hadday intay isu timaado ay yidhaahdaan wiilkan hebel la yidhahda waxa aan siino kulli hal ruux oo khilaafo aan la arkin dhammaan muslim iyo mushrigba lam yanfacuuka kuguma anfaci karaan ilaa bishayin shay mooyee shaygaasoo qad katabahu allaahu shaygaba ilaahay uu qadray oo qoray laka adiga kuu qoray maahaynaba shay alla uu kuu qoray inay kuu dhiibaan maahaene hadday dhammaan isu yimaadaan shay kale kuma dhiibi karaan wain hadday kulmaan ummaddu calaa an yaduruuka inay kugu dhibaateeyaan bishayin shay wax dhiba inay ku geysto hebel hadillo waxaan u diidno dhammaan muslim iyo mushrik hadday isku waafaqaan oo isku raacaan caddaan iyo madow carab iyo cajami hadday isku raacaan lam yaduruuka kuguma dhibi karaan dhib kuma geysan karaan ilaa bishayin shay mooye shaygaasoo qad katabahu llaahu ilaahay uu qadaray calayka calaa durik shay baadle ilaahay dushaada uu ku qadaray inay baadle markaa kuu geystaan maahina baad maxaa yeelay ruficat alaqlaamu qalimadii waa la kor yeelay waa horaa la taam yeelay wixii la taam yeelhay baad waalqalami wamaa yasturuun aqlaamtii waa la kor yeelay ay ogto maa kaana wamaa huwa kaa'inun ilaa yowmi alqiyaama horaa loo yidhi wuuna qoray qalin wajafat isuxufu waraaqihiina way ingegeen macnaha wax cusuboo hadda ileen kolkaad qadda farta ku hayso looxe aad dhigayso ileen kolkaa hadday gacantu si kaa noqoto inaad tirato oo toosisay ahayd wax cusuboo hadda socda oo la doorin karoo la bedeli karo haba yaraatee ma jiraan rawaahu tirmidiyu waqaala xadiiun xasanun صaxiix wafii riwaayati ayri tirmidiyi tirmidi ayrkii riwaay uu soo saaray yaa iyaduna waxay ku sugnayd buu yii inuu nabigu yidhi calayh salaatu wasalaam cabdulahi bn caba isagoo la dardaarmi ixfad xifdi allah ilaahay xifdi tajidhu waa ka helaysa allah baad amaamaka hortaada تجده تجاهك تيهرت وأسلم معنى قلت هذا إلهي كهل تعرف إلى الله إلهي أقوصه تحبب إلى الله إبجعلو تعرف اصبر إلى الله إلهي انتكاء وناقص كبر إلهي وناقص كبر في الرخاء وقت برواقب وقت قال لدن تهي يعرفك وكو أقوصا في الشدة وقت قال لباتي سنتهي وكو أقوصا إلهي وعلم أبو أن ما أخطأك وحيك قفه oo ku gara mara lam yakun ma ahaanin liyusiibaka marnaba mid ku asiibi lahaa ah, minsigtay ma noolo ha dhig marnaba wax ku gara maray sinaba inuu kugu dhaci lahaa rajo lagama qabebaa wamaa asaabaka wax kugu dhacay ah, lam yakun ma ahaanin liyuqdi'aka mid ku gafi maahan alla haddaan saa yeeli lahaa alla tani ma ahaateen hashu markay meesha maraysa yaxyaa yidhaahda waxba ha isku dhihin ah, low waxba ha isticmaalin waclam ogow ana alnasra gargaarku maca asabri sabirka maciisu ahaanhaya wa ana alfaraja farajkubaale markaas iyo kurbafaydku maca alkarbi kurbadu maceeda yahay markaad kurbooto unbaad kurbafayd ugu dhowdahay wa ana maca alcusri culayska maciisana yusran fudayd ba ahaadee ku kalsanow ogow baa leh xadiidkan axaadiistii soomaalida waxay yidhaahdaan kolkay laba shay oo aad isugu eg macnaha ay la yaabaan oo midba midkii kale un yacnihii baad aadan aad boo garayay waa tukihii kuu yimid iyo kii kaa tegay baad waa tukihii kuu yimid iyo kii kaa tegay macna kale garan mayso axaadiisi kulli ayagaba midkii la arkaba haddaad u fiirsato midkii la arkaba macnahii macno weyn oo ishmaalinhayo oo diintoo dhanba loo soo hoosgelin karo yaa mid walba kaaga dhex muuqanhay mid walba dhinac ha u badnaada ebaad marka xadiidkan yaqiintii iyo iimaankii iyo mu'minka qalbigiisii oo la dhiso inuu rabbigii ku kalsoonaado inuu qadaha iyo qadarta ilaahay uu rumeeyo uu aamino yuu gundhigu yahay xadiidku taasuu gundhigu yahay waana qodobka koowaada ogow qalbigaagu hadduuna dhismin oo yaqiin iyo kalsooni ilaahay uusan qumaati u helin jawaahirani daahirkani baa waxba macna saas keeni mahayaan marka xadiidkan abulcabaas cabdullaahi ibnu cabaas marka ha la yaabin meelaha barkood ilan ibnu cabaas baa inta badan layska yidhaahdaa wuxuu mashhuur ku yahay in aabbihii loo tiriyo ibnu cabaas un layska yidhahdo xataa cabdullahi ibnu cabaas aan la dhihin marka sidii ibnu cabaas loo odhan jiray abulcabaasna in la yidhaahdo kunyadan uu leeyahay ogow oo meelaha qaarkood haddii lagu yidhaahdo can abicabaas radi alaahu canhu haddii lagu yidhahdo abrada canhumaa inayna laxanahayn ogow oo meeshii ibnigiibaa abii lagu bedelay hadda fiiri abu mascuud ibnu mascuud kala laba ahayn sooma abi mascuud cuqbata bnu camr ibnu mascuud cabdullahi ibn mascuud kala labay ahayn camal sidoo kale hamoodin abilcabaas waa isaga oo wiilkiisii cabaasa aabbihii baa laleehay ibnu cabaas waa isaga oo cabaas oo aabbiha wiilkiisii weyaa laleehay marka waxba dhimbale ogow baad can abilcabaas cabdlahi bni cabaas radi alahu canhuma qaala cabdulaahi bni cabaas baa marka wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa khalfa nabiy sal اllahu alيh wasalam yowman maalin maalmaha ka mid ah yaa nabiga gadaashiisa saaraago xilligaana nin dhallinyaro u ahaa maba qaangaarin nabigediisii sal اllahu alayhi wasalam cabdullah bn cabas mabuna qaangaarin marka daabaad baan gadaashiisa saaraago kow meeshaaba culimmadu fuqahalowga waxaa laga qaataa ilaan gaadiidkan waxayna qaadi karin inaad saarato ama ad uga dhaqanto xaaraan weeye lama ogolo aad buuna nabigu uga digay sala allahu calayhi wasalam laakiin hadday qaadi karto inaysan dhib lahayn baad meesha ka garan ritigaagii haddaad u gurguraysato intaasoo ilmood ku qaado aad fuusho baqalkaagii ilmihii iyo markaas ama islaantaadii ama ruux kale uu kula fuuro waayo marka uuna qaadi karo uu xamili karo waxba inaysan dhib lahayn baabuurkaasaw nafley maahe baad haddaan rabbi iska jebiyey baad macnaha dayaca adduunyo un xaggeeda un maahayn asagu nafley ma aha baad la xugun maaha adduunyadan kale baad ila xayawaankii hayrku xayawaanku isku mid ma isku xugun maaha baad faqaala markaasaa nabigu wuxuu yidhi sal allahu calayh wasalam yaa qulaamu wiilow buu yidhi wuu u dhawaaqay wuuba la joogaaye waa sidii mucaad ibnu jabal uu odhan jiro kale yaa mucaadu mucaadow wuu aamusay labayka wasacdayka rasuula allah cabbaan markuu socday yaa mucaadu mucaadow lambayka wasacdayka yaa rasuula allah haddana cabbaan uu iska aamusay yaa mucaadu mucaadow ujeeddada laga rabo maxay tahay waxaa weeye muhimmaddu shay muhim ah oo macnaha dammanaan iyo baade markaas khaflo aan lagu hanan karin oo aad muhim u ah yaan soo wadaa'e qumaati baade u baraarug qalbiga soo diyaari wey ilaan waxaa loogu talagalay dhawaaqa noocana yacnihii ruuxa fog hebelow in la yidhahdo ruuxa fog waxaa la mida markaa kaa marka waxaa la yidhaahdaa nidaa lbaciid alxaqiiqiy nidaa lbaciid alxukmiyi baa jira kii jiifay ee agtaada ahaa so inaad u dhawaaqdama sidii kii kaa fogaayo kale ilan kuma maqle kii jiifay waxaa la mida kii baad le markaas asaga laftiisu mashquulsanaa ninka baad le wax ku mashquulsan oo maskaxdiisi iyo qalbigiisi oo meel geeyey sida ka fog haddaadan ugu dhawaaqin asaga laftiisubaad mashquulsaya kuma maqlayn soo marag sidaa darteed kolkaad ruuxa qalbigiisa inaad qumaati u soo jeedisa adooni yaa la baraarujiyaa markaasuu nabigu baraarujiyey baad yaa hulaamu hulaamow aay aay hulaamow buu yidhi mhm. innii anigu ucallimuka waxaan ku barahayaa bul kalimaatin kalimooyin baan ku bari fiila hadda baraarujintii iyo gogoldhigani way isu yaallaani baad way isu muuqdaan macnaha muuna u sheegin logula joogaa daabadu gaal ka saaran yahay war sidaa iyo sidaa iyo sidaa yeel macnaha waqcadan hadda u dhacday ma yeelan karo macnaha amar sidaa iyo sidaa iyo sidaa yeel iyo ruuxii oo la diyaar garay hoy diyaar garow wax weyn baan kuu sheegayaa iska jir qumaata u fiirso yana kaa fakanin diyaar garow soo jeedso soo ruuxa lama yidhahdo hoy qumaata ii soo qaabil bal soo jeedso soo lama yidhahdo camal sidoo kale wey innii ucallimuka kalimaatin kelimooyin baan ku barahayaabu aad macnahoodu ayuu ay markaa waxay leeyihiin ixfad illaaha yaxfadka ilaahay xifdi buu yidhi wuu ku xifdinhayaa ilaahay ilaahay see loo xifdin marka ilahay asagun baa ku ilaalin ilaalinta adigu aad ilaalinayso maxay tahay in tansuru llaha yansurkumti in tansurullah yansurkumti oo kale un wey ilahay see idigu gargaari macnaha ilaahay xifdi ilaahay xuduudiisa uu kuu sameeyey ha ka tallaabin haka tallaabin weliba dhallinyarnimada ila hadda waktiganu yaa hulaamu leeyahay wiilo waa dhallinyar ila hulaam waa intaan laqaangaarina soomaali dhallinyarnimada yaa ilmuhu weliba barbaaritaanka iyo baad markaa ku macaan yaha lay welidaa in badan bay culimmadu waa dhahaan ay soo qaataan tarabiyadu intay dhallinyarada anfacdo waa yeelkaiyo dadka waaweyn ma anfacdo waana shay iskan basiidoo nin walba uu garan karo qurbac shan ah iyo rinti iyo toban jir ah inaan isku layli ahayn nin walba uu dareemi karaa wax shay ku jira maad ilmahaaga shan jir haddaad ku laylido wuu la qabsanayaa shay haddiise ninkani waa konton jir laydha hadda ha lagu leeliyo naftiisii wuxuu dhan baa carabooda garaadoobay afkiisii carabkiisii ishiisii dhegtiisii lugtiisii dhabarkiisii oo dhan baa wada garaadoobay sidii uma leeliyoomi karaan yaraantay ku fiicanta in lagu soo layliyo marka nabigu alayh salatu salaam wiilkan wuxuu ku og yahay cabdullahi ibni cabbaas xikmad waxaan uu ku reebahay maxaa yeelay cunuga isaga oo dhallinyaro ah oo qaangaadhin odhanhaya baa de marka caawoo dhan waxaan fiirsan nabiga calayh salaatusalaam salaatuleylkiisa iyo hurdadiisa cunug yaroo sabi ka war oo caawolanasaxa nabiga baa de salaatuleylkiisa iyo cibaadadiisu dhan intuu waagu kabri fiirsanhay bal heerku gaadhsan yaha fiiri waa ku nabigu markuu arkay u duceeyey nabigu calayh salaatu wasalaam ahay allaahumma callimhu way xikmat wa ta'wiila alkitaab ama allaahuma faqihu fi ddiin wacallimhu lkitaab ilaahayow kitaabka qur-aanka fasirkiisa ilaahw bar ilaahayow baa xigmad sii wuxuu ugu ducaya xigmad wiilka ka muuqatuu arkay nabigu calayh isalaatu wasalaam tiibuu ku arkay haddee ilaahay wuuna ka dhigay oo xabrulumma soo asagii ma xabrulumma turjumaan lqur'aan soo asagii ma noqonin tiibaa marka wiilku dhallinyarnaanta lagu lagu yacnihii cibaadada lagu barbaarana lamid maaha waayeel sida haalibka ah ruuxu mar hadduu afartajin gaaro inuuba haalib ahlunaar yahay un maahiine haalib waxa ka dambeeya inuu ruuxu soo noqdayba u badan tahay welidaa yay yidhaahdaan baa de markaas culimmadii dadka yidhaahdaan kolkii dhallinyarada oo waahirsi kaya arkaan bal fooftaankooda waxay noqdaanba rogmitaankooda ha la fiiriyo dhallinyarada maskaxdoodii baa yar wa caqligoodii baan taam ahayn yacnihii baa marka mawaanicda ka celinaysa xumaantu aad bay u yartao ma kaamiloobin shahawaadka hawadaba iyo shahawaadkii nafta wax ugu yeedhina zaa'id bay u xoog badan tahay isuma dheelitirra marka isuma dheelitirro shahwadooda ka xoog badan mancigooda iyo caqligooda ka xoog badan oo kaasaa meel walba uu ka dhacay laakiin markuu ruuxu kaamil noqdo shahawaadkiisuna sidii hore ma noqon hayo caqligiisina wuu kaamiloobi soo afartan jir laguma diri jirna ambiyada rususha caqligiisii baa kaamiloobay mawaanicdiisa uu kaga adkaanhayo hayo naftii ina nafsa la bisuu hawadiisii shaydaanka uu kaga adkaan hayo yaa kaamil noqon haya marka inuu sida badan ruuxu baale marka dambe uu towbad keeno yay u badan tahay laakiin dhallinyarnimada yaa wax cajiib ah iqtanim shabaabaka qabla waayo haramikadii baa meesha ku jirta ولذا مركا حديث تضبطي عركة عشرة سنة محمد بن قدر عليه الصلاة والسلام آه آه أول كورة محل ليدي الإمام العادل سبعة يذلهم الله في ذل يوم الله إلا ذله ككوان محل الإمام العادل محل خلوات وشاب نشأ بعد في عبادة ربه ولي قول واسكم ده عبادنا كبر باتاي وحسن على الماء إن ذل يردوا أي ولبا إن يكون ذالا بافعا مركا ساو حال يسوي ويلك اللي برها يحفظ الله إلهي حفظ حدوديس يحفظك إلهي باك حفظنا haddaad adugu baade markaas xuduudda ilaahay aada ka laabin oo xaddu kuu sameeye aad ku istaagto waman yatacadda xuduud allaahi faqad dalama nafsah oo aad awaamirta ilaahay aad qaadato wuxuu ilaahay ay markaas kaa reebayna baad aad ka hadho rabulciza asagaa ku ilaalinaya addoommaaba lagu addoomiyey malaa'ig malaa'ig ku ilaalinaysaa jirta badankaagii ilaali markaad jiifto ood iska khuurinayso kala taal afkaagii sankaagii dabadaadii alcaynaani wikaau sahi faman naama falyatawawnawl cala saad kulli waa iska wada furan yihin xayawaanka xasiraadka kugu wada xaroon laha quraanjan yar haddii dhegta kaa gasho kaafida seexan karin ladina karin xayawaanka ay waxaaso dhan yaa kaa hortaagan allah malaa'ig buu kuu soo diray ku ilaalinaysa baad kaasuu ilaahay kuu soo diray waa kuwa mutacaaqibiin oo isla cirbinhay galab iyo aroor oo ayagiina baad markaas badankaaga ilaali ku wanaajira oo wanaaggii kugu baraarujin xumaantii baad xataa laftooda yacnii qalbigii baad waswaaska shaydaanku u shubay asaguna baad khayraad kugu baraarujin ilaahay baa le marka saasoo ku ilaalinhaya eh, xubnahaagii waxoo dhan buu ilaalin yaxfadka ilaahay wuu ku ilaalin baa le ixfad illaaha ilaahay ilaali macnaha diintiisa waayo ilaali xuduuddiisa ilaali awaamirtiisa qaada nawaahidiisa ka had tajidhu ilaahay waxaad ka helaysaa tujaahaka hortaada meel kastoo joogtaba ilaahay baa macaag ahaanhay ilaahay baa kula jiri baad adigu ha lagaa helo toosnaantii ehel noqoshadii ilaalinta ilahayna ehel u noqoto adiga ha lagaa helo adiga ha lagaa helo baad ilan maciyada ilaahay mid waa mid guud wallaahu macakum xayumaa kuntum sifaad ku sugan tahay iyo meel kasta ku sugan tahay ilaahay wuu ku ogya uu kaa warqaba midna waa mid khaasa midna waa mid khaasa oo hadda kolkii nabiyulaahi muxamed sala allahu calayhi wasalam kolkaybaada gaaladii ay dhibaatayn hayeen oo uu hijroon hayey oo abubakrin sidiiq radiallahu canhu keligiiba dhuracana godkii ay galeen oo gaaladiibaad ay soo kor istaageen gaalada soo kor istaageen oo uu lahaa abubakrin yaa rasuul allahiyo haddii uun fiiri lugahooda keliya hadday saa u fiirin lahaayeen wayna arki lahaayeen ilaan godkii waxa madheer hadday saa keliya inoo dayi lahaayeen wayna arki lahaayeen muxuu nabigu jawaabay calayhi salaatu wasalaam maa dannuka bithnayn allahu aaliuhuma maxaad u malaynaysaa labo ka saddexaya ilaahay uu yahay macnaha saddexayntaasi maxaa yahay meel walba ilahay kugu saddexaya uu kaa warqabaayo maa min najwa alaatin ilaa huwa raabicuhum walaa hamsatin ilaa huwa saadisuhum meel walbuu kula joogaa tani waa mid khaas ah waa cinaayadan tajidu tujaha ka weyn ay ilahay noolaan waa ilaahayba hadde markaa isagoo arrintii ka cabirahaya id humaa fi lgaari id yaquulu lisaaxibihi laa taxzan ina allaha macana ilahay baa macaana ah ilahay baa macaana ah faanzala allahu sakiinatahu calaa rasuulihi marka adigu marka hore ehel u noqo ahay ehel u noqo oo waayo allah mid u hogaansamo noqo ilaada qur'aanka kitaabka ilahay ninka u dadaala soo ahlullahi goonidu uma dhihin nabiga alayh salaatu wasalaam ahlulqur'aani ahlullaahi wa ninka kitaabka ilaahay lafdigiisii baada markaas siduu ahayd u aqriyo oo barta macnihiisii ku dhaqma oo xuduuddiisii u hogaansama ahlullaahi wayaale ahlullaahi wa dadkii gaarka u ahaa wayaale marka tajidhu tujaahaka macnaheeduu saasay kugu soo baxay inaad ehel noqotaa la dooni waa ka saxaabadii kolkay gaaladii maalintii xudaybiyadu hadde markaas ay ka hor istaageen beytkii ilaahay ayagoo weliba xoog leh oo nabigu calayhi salatu wasalaam sulxii u waxayey waa kii sida cumar wereeray ilaan qaldiyada muuqaalkeedu wax lagu safri kara ma gaaladii baa intay tidhi ma tegaysaan ayagoo weliba kun iyo shan boqol ugu yaraan kun iyo afar boqol inta u dhaxaysana la sheegiyey ayagoo ah oo sida cumar ilahay waxna hor istaagi karaba male maanta yaa waxaa la yidhi kan noqda beytka ilaahay ma dhawaafaysaan ma cumraysanaysaan sida cumar waa kii wereeri jiray waa kii sida cumar wereeri jiray inaad fatax lagu soo dejiyey baad kolkay kuwan xamiyo annagu maxamed wuxuu kaga qabsaday nala dhihi mahayo waayo xamiyat aljaahiliya marka maxaa la yidhi ayaga muslimiintii cumar kolkuu wereeray فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين إلهي ما كنت جي سكينة ديس wa alzamahum kalimata taqwa kelimadii tawxiidka yuu ilaahay ku laazimiyey faltazamuuha way laasimsadeen ujeeddada ka raba marka maxay ahayd wa kaanuu axaqa biha wa ahlaha ah, ehel bay u noqdeen waalzimahum kalimata taqwa iyo sakiinada ilahay inuu ilaahay ku dejiyo ehel bay u noqdeen baa leeyihi marka inaad ehel u noqoto waa loo baahan yahay baa ixfad illaaha ilaahay xifdi tajidhu waad helaysaa tujaahaka waad markaas hortaadaad ka helaysaa idaa sa'alta haddii aad wax weydiisanayso fas'al illaha tacaala ilaahay wax weydiiso waa yaqiintii ogow qadaha ilaahay iyo qadarta yaa lagaa dhisi haddaad wax weydiisanayso ilaahay wax weydiisalay ku kalsoonow ilaahay ka wax bixiya waayo ka wax dhiiba ka wax maanciyo oo reeba inuu asagu keliya un yahay ogow yaqiintu ha kaa dhaadhacsanaato waida stacanta gargaar haddaad dalbaysana fastacin billaah ilahay gargaar dalab koon kalona isagaa iska leh isagaan waxba kari waayen isagaan cajizayn isagaa haddii aad wax weydiisato kaa raadi noqon isagaa haddaad wax weydiisan weydo ku cadhon man lam yas'al illaaha yaqdab calayh ninkaan ilaahay weydiisan isagaa u cadhon walidaa bay culimmada qaarkood u yidhaahdeen laa tas'alanna bunaya aadama xaajatan ina aadam xaajaha weydiisanin dantaada ha u sheeganin wasal iladii abwaabuhu laa tuftahu waxaad weydiisataa ka abwaabtiisu ay furan tahay oo marnaba yacnihii baad aan la xijaabaynin baad abwaabtiisu ka furan tahay baad lallaahu yas'alu in tarakta su'aalahu watara bna aadam xiina yus'alu yaqdabu lallaahu ilaahay yaqdabu wuu cadhoon in tarakta su'aalahu su-aashiisa haddaad ka tagto ilahay wuu cadhon watarabna aadam ina aadam waxaabad ku arki xiina yus'alu marka la weydiisto yaqdabu inuu cadhon marka ilaahay maal xaajaadkaaga u sheegay bale xadiidkii saxiixa waa ku nabigu calayhi salaatu wasalaam ninkii baahidiisa dantiisa bani aadam ku dejiye ma duudmo ninkii ilaahay baad la ku dejin hadda allah weeye midka danta gudaa cid kale adduun kale ma ah kulligan waa baahanna midka qaniga on allah yaa ayuha الnaasu antum اlfuqaraau ilى اllah kulligin wاllahu huwa اlaniy ilahay umbaa ani noqonhay marka inaad waxaa rabtaa ilahay ad u dhiibato walidaaba su-aasha ninkii albaabkeeda alla u furaanay oo inuu tuugsado oo xawaa'ijtiisa dadka un u sheegto ninkii baabkaas alla u furo ilaahay wuxuu ku soo furay albaab faqriyon weliga duudmaynin bani aadamkii baad isu bandhigtay halle waan baahnay sidan halle yeelo asagii baad marka yaad u xisaarantay ilaahay albaabuna bani aadam iyo wax duudi kala jirin oo faqrigu kugu soo furahaya udhiib xagga ka sii baxo udhiib xagga ka soo baxo baad alghina ghina nafsi baad alla ku kalsoonow laakiin mucaamalada ina dhex taalla war hebelow war biyaha isi war ii weyse waaban dhaqaaqi lahay war iqaad waxaa ii soo qabo mucaamalada yaryarkihii iyo qadarta yaqiinta waa kala laba ogow acmaashu asbaabta iyo alacmaashii in la qaatoo lagu dhaqmo waa loo baahanyo waa layna amray yaqiinta qalbigaaguna ictimaadku inuu alla u noqdo oo alla cuskanaato qadartii qalda aad u rumaysanaato waa laga maarmaan walidaabay culimmadu baa marka waxay yidhaahdaan aljawaarixu tacmal waalquluubu tatawakal waa qaacida qud aljawaarixu tacmal shaqadii loo diray way qabanaysaa waalquluubu tatawakal cala allah quluubtuna ilaahay bay uskanaysaa welidaa baan loo baahnayn meeshii camalka laga rabay qadarta inaad u daliishato meeshii qadarta laga rabay camalka inaad quskato midna lama rabo hadda fiiri hadda xadiidkii waa dee saxiix ahaa kolkuu nabigu calayhi salaatu wasalaam habeenbarhkii intuu soo tegey caliy bnu abi aalibin iyo faadimo rasuul radia allaahu canhum intuu u yimid waryaa kacaay salaada u kacaay uu yidhi sida cali jawaabtiisu maxay ahayd jasadkaanagu iyo badankaanagu biyadillahi bay ku sugan yihiin ilaahay markuu doono uuna kicin soo yaqiintii maaha soo xaqiiqadii maaha nabigu markaas muxuu sameeyey intuu bawda iska garaacay u waxeeyey wa kaana alinsaanu akara shayin jadalan macnaha yaqiinta macnaha yaqiinta iyo ictimaadka iyo jawaarahan acmaashu way kala duwan tahay waa la og yahay midka wax kicinhaya ama wax yacnihii dilhaya ama wax noolaynhaya ama soo kacin ama fudaydin ama kugu cuslayn inuu allah yahay laakiin adiga waxaa caqli baa lagu yeelay jawaarix baa alla kugu nacmeeyey amar baa lagu siiyey ikhtiyaar baa lagu siiyey shaqaa laguu diray tii lagu diray qabso qadaha iyo qadarta iyo shayga adig kaa maqan ha cuskanin yana kaa labada baab waa meel khatara ogow yana kaaga iska mashquuli shay adiga waa daahir oo adigaa garanhay waxaa lagu yidhi sheegaa waa waajiba la imow sheegaasi waa xaaraane ka hadh caqligii baa lagu yeelay xubnihii iyo waxaad ku qaban lahayd baa lagu sameeyey si aad ugaga hadhi lahayd waa laguu sheegay waa laguu caddeeyey shaqadanaa laguu diray qabso shaqadaada qadarka iyo qadaha ilaahay wuu qarsoon yahay waa sirun min sirillaahi min asraariillaahi tacaala waxay qadahu iyo qadarku noqon doono inaad khayr kala kulmi doonto inaad shar kala kulmi doonto waabaad ganacsanaysaa ganacsi inaad ku khasaari doonto inaad ku faa'idi doonto ma kala garanayso salaadaada in laga aqbalay inaan laga aqbalin ma kala garanayso kaasirtay qarsoon adigubaad markaa laguma dir inaad baadhbaadho daba gasho ama aad xujaysato daahirkan uska oo la soco yaqiina qadarta ilaahay inuu alla ka waxaysi isagun ahaanhayabaan waida stacanta fastacin billaah haddaad gargaar dalbina ilaahay gargaarsaa la yibaa wacalam ogow ana alummata ummaddii dhammaan khalaa'iqdii low ijtamacad hadday kulanto calaa an yanfacuuka bishayin shay inay kugu anfacaan lam yanfacuuka kuma anfici karaan ilaa bishayin shay inay kugu anfacaan mooyeen shaygaasoo qad katabahu llaahu ilaahay baa marka uu qadaray laka adig haddii intay heshiiyaan ay dhahaan hebel aan wax u taro ninkan aan sidan u yeelo ninkan wanaaggan aan u samayno hadduuba alla horey kuugu qadaray oo qadartiisu baa ay ku dureersantahay ha wuu soo dhiibi alle asagoo soo dhiibi ahay almaanahu almuqdi huwa allah sooma waa salaadeeni baad oo tukanaya laleeyahay kolkaa salaad tukanayso samica allahu liman xamidahu rabbana walaka alxamdu kadib أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعضيت ولا معضي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا مانع لحكمه marka asagu haduu kugu soo dhiibo haa way kugu anfacaya ina ayagu ku siiyaa yaqiin daahirkan haa la dhaqan oo ruuxa waxa wanaag ku taray adiguna ma way man sanaa ilaykum ma'ruf fakafi'uhu macnahi illa al-mubtay maratibta kala duwane maratibta bani aadamnimada ha kula dhaqan daahirkan isku laakiin xaqiiqada ka soo dhiibay wax bixinaya waa Allah آه. لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا هذي كلمان calaa an yaduruuka inay kugu dhibaan bishayin hebel inay shay kugu dhibaan lam yaduruuka kuguma dhibi karaan ilaa bishayin shay mooyeen shaygaasoo qad katabahu allaahu calayk ilaahay baade markaas oo asagu baade korkaaga ku qadaro dhibaa maahayn waa sax wey nabiga calayh salaatu wasalaam somayna u kulmin inay dilaan xubin xubinna u gooyaan way kari waayeen gaaluba alla ku ilaaliyey bal fiiri baa Ah, nabiyullaahi ibraahim kolkii dowladdii jirtay madaxweynihii markaa waxo dhan loo heshiiyey oo la yidhi kan ha la khaarajiyo oo dab intaasoo maalmood la shidahayy kolkii dabkii lagu dhex tuuray see buu noqday muxuu sameeyey yaa naaru kunii bardan wasalaaman calaa ibraahim bal waxba uu tari waayo ah, waxba uu tari waayo welidaa hadda kolley sharciyan maba bannaane eh sharciyan maba bannaane eh aniguna lama kulmine laakiin soomaalida barhkeed wax la yidhaahdo xorad oo lasmarin jira jiraan ah, dhiigga islaamka waxyaalaha ciyaar ciyaaran ma hayne ninkii baade nin inuu dilay lagu tuhmo oo asna inkira markhaatina aan loo haynin xorod baa la marin jiraa le walaalka iyadoo melheble meesha xorodka ah, laguma hebel hebel xorodka lagu mariyey xorodkaasi marka wuxuu ahaa sida dadkii nabiyullaahi ibraahim oo kale ama ukhduudkii ah, qutila asxaabu lukhduudi naari daati lwaquud ukhduudkii oo kale waxaa la jeexi god wayn baa la jeexi baa le sidaa intii loo jeexo godweyn intaasoo tallaaba ruuxuu sii dhex soconhay yaa si xaabada loogu wado oo lafta loogu wado oo yani intaasoo aan loo shii kolkuu qumaati uu dabkaas u dhowmo yaa laleeyahay ruuxi kaalay mar haddii aadan haddii aadan dhiig islaan qabin dhiig islaan khatar wey haddii aadan qabin ma gubanaysa haddaad dhiig islaan qabtase ma la gaaba galin naartaada aad gashay waa khatar baad ku gelaysaa ilaahay cilmigiisa waxyaalaha la yaab kale ilaashimaha ilaahay ruuxii waxa ilaahay ugu weysay horta waa xaraan shaqada shaqo banaan ma ah. ilaahay meel baa loogu talagalay in lagu mariyo ruuxan hadii la jazayna aakhira jazuhu jiraan adduunkana maqraati soo hel hadii kale kitaabka ilaahay ku dhaari magaca ilaahay baa in lagu cabsado ugu mudan magaca ilaahay ninku cabsan waayey wax uu ka cabsado ma laha laakiin waxa markay weysaystaan oo ruuxii baa marka uu weysaysto iyo asagoo weyse qab u geli baa leh dhinaca shishe rag baa ku sugi baa leh haddii baa marka intuu meeshan ka galo asagoo dhiig isaa qabin inuu gubta raje lagama qaban waa la yaaba waa wax maxsuusaad ah ila mogtahay meesha khatarta taagan ba wax caadi aan ahayn ruuxana mar hadduu alla isku xidhay lana hagagay ila mogta ifkiga iyo dulmigu waa shay khatara lana hagagay markii uu galo xagga kale dabkii dam dam dam kolkuu dhanka kale uga baxo inuu carrada ku istaagaa laga ilaha hadduu carrada ku istaagta carrada yaa gubtaani kolkaasaa labadin la qaadi qoladii kale waxay ninka waadisheen magtiisa ma lahayd waa ka dhigaas oo dhigiska qalin baa waxa ku sameeyeen dhigiisa oo dhabaxay disheen kullee shay xaq ma ah. laakiin hadda ujeedadan ka rabo shaygii baa lillaahi ah oo alla ku xidhan inuu ilaahay meel walba way ku ilaalinayo in la dhibo hadii la rabo inuu dhib una karaynin yaa meesha kaaga muuqata haddaad u dhigisan qabaana ha ololahadid waa waddo kalaa fura baad لم يضرك بعد إلا بشيء قد كتبه الله عليك شيء إلهي بعد كركاغا وكو قدري ما هنا بعد ruficat alaqlaamu qalimadii waa la kor yeelaa li macnaa shaqadaasi way dhammaatay waa xadiikii saxi muslim nabigu alayh salaatu wasalaam ina allaha kataba maqaadiir alkhalaa'iqi waayo markaa qabla khalqi samaawaati waalardi bihamsiina alfi sana konton kun oo sano ka hor samadan iyo ardadan oon la abuurin yaa khalaa'iqda maqaadiirtan waxaan ka dhacayuuba ilaahay diiwaan geliyeyba marka waa wax horay u tegey oo la qoray oo dhacay weeyebaa marka haddaad tira hadda waadle markaas ayagii baan ka dagaalami waruuba u dhacaye waxaad gafi kartaba ma aha waad wajafat isuxufu suxuftiina way ingegtale macnaha lama tiri karo ila shaygu markuu qad qoyan tahay waa la tiraa inqaaste lama tiri karo yacnihii baadle waa arrin sida ku sugan ogow baad saan horayba u soo sheegnay inaa qadarta la deliishadana waa arrin khatarteeda leeg ogow waad arkaysaa caamada barkeed in la yidhahdo war hebelow war waa maxaa kugu dhacay war xumaanta ma iska dayshid war maa tukatid war maad cibaadaysatid arafoy horeysay arafoy horeysay macnaha xuunkii hore la iigu qoray baa macnaa igu dhaco sidana laa ilaaha ilaa anta ayadana ba jeejeeska iyo waxaanaba kelimatulkufr inuu ku noqdo yuuba halis yahay looma baahno qadartaas adi laguma dirin macnaha inaad daliishato acmaasha daaka u daliishato maa shaqadaada adigu shaqadii lagu diray qabso baan ilaahayna u daawaada markaa tiisa rawaahu tirmidiyu waqaala xadiiun xasanu صaxiix وفي رواية غير الترمذي ترمذي بعد غيرك رواية وحاكو سغنيت إنه نبي عليه الصلاة والسلام احفظ الله إلهي حفظي ويلو إلهي حفظي إلهي شغله كودري أدر سن وحكار هبي كهر إعلمتي سوى أساس إن تنصروا الله ينصركم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده تجده وحسيا ليس أمامك هرطان اxfad illaaha ilaahay xaggi tajidhu waxaad ka heli amaamaka hortaadaad ka heliyaba ilahay waa kula jira macaa ahanaya tacaraf ilى اllah bimacnaa taxabab ilى اllah ilaahay aqoonso u hogaansan la imow yani wuxuu ilaahay kugu jeclaan lahaa fi rakhaa'iq waktiga aad ladan tahay ladnaanshaha watigeeda waktigaad ladan tahay caafimaadka aad qabto gurigaaga aad joogto dhibaata ayna ku haynin dhibaata ayna ku haynin awoodda aad leedahay waktigaas ahay ilaahay aqoonso oo acmaashiisa la imow alla badi yacrifka fi shiddati waktiga shiddadu ilahay ku aqoonsan macnaha waxaa laga carari sidii mushrikiintu bay ahaan jireen intay ladan yihiin ilaahay uma xussan danba kama leh markay dhibaato dhan isugu timaado allah ah, ah. waa baqiyaat diimihii hore ay ka soo gaareen ay markaa cuskan allah marka inaad ahaataan warkaad odhan tahay reerkaaga iska dhaqo islaantaada iskala qosan dukaankaaga iska galo damba malihi ilaahu kaliya ilaahu naar badbaadi ilaahu ka dhisaba ilaahu ma mar alla markuu dhibku dhaco maad baraarug allah allah arrintaas yana kugu dhacin markaad badan tahay allaha aqoonso siaad u aqoonsan horta awalanba adiguba le nicmada ilaahay uu kuu galay ogow nicmada ilaahay uu kuu galay ogow haddaadan ogeynba nicmada alla kuu galay macnaha ilaahu nicmana sinasa garan sii baa layidhahda nicmadiiba haddaadan garanin maba ku shugrin kartid nicmadu ilaahay kuu galay iyo wuxuu kuu sameeyey garo kolkaasaa shugrigeeda inaad la timaadaay waayo ay badan tahay ladnaanta yaa ku sii waayo caqligan waayo markaas caafimaadkan waxaad isku wada taagan markaas yaa ku siiyey allah wamaa bikum min nicmatin fa min allah ilahay xaggii bay ka aatay ku baraaruj nicmada aan waa dadan tahay soo maha meelle kuma xanuunayso hurdadii si fiican waad cashaysay cuntadii kuu macaan gogoshaadii baad isku kala besay dhag baa tidhi nicmada intan leeg yaa kugu manays allah aqoonsi bay kaaga baahan tahay walidaa galab iyo aroorba maxaa maqluuboo lagaa dooni shugli markaad gudanayso inaad ku dhawaaqdo oo tidhaahdo allaahumma maa asbaxa bii min nicma aw biaxadin min khalqik faminka waxdaka laa shariika lak falaka alxamdu walaka ashukr habeenkiina allaahumma maa amsaa bii min nicma aw biaxadin min khalqik faminka waxdaka laa shariika lak falaka alxamdu walaka ashukr haddaad aroortii sidaa tidhaahdo markuu waagu baryo nacmoo dhan wamaa bikum min nicmatin fa min allah nicmadu alla ku siiyey kulli khalqigoo dhan haddaad u qeyrta aroortii oo tidhaahdo اللهم الله يوم أصبح بي وحا أني هو بريسو من نعمة النعمة أو بأحد من خلقك أما أحد كلو خلقك كمذا فمنك أدب بنعمة سكاهات لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر هو النبي عليه الصلاة والسلام فقد أدى شكر ذلك اليوم النبي عليه الصلاة والسلام ما لك شكر بسي وابد xugun weyn baa ka dhacay ruuxaas habeenkii galabkiina allaahumma ma amsaa bi min nicma ow biaxadin min khalqik ilaahayow waxaa nicmaho galabta lagu galabaystay oon anigu ku galabaystay khalqigaaga mid ka midna ku galabaystay fa minka waxdaka laa shariika laka falaka alxamdu walaka shukr faqad addaa shukra tilka leyla habeenkaa shukrigeedii waa gutay buu nabigu calayh salaatu wasalaam nacmadii marka waxay u baahantay kolkaad adan tahay inaad aqoonsato kolkaasay u baahan tahay hadhowta waade markii aad dhib kugu yimaado ilaan adoo ladan baad allahyow aadhan jirtae allahayowdu markaa way ku hagaaji ilaahay wuu ku garanhayaa addoonkii asagoo ladan ilaahay caabudi jiray wey addoonkii asagoo ladan ilaahay baryi jiray wey addoonkii ilaahay xidhiir la lahaa asagoo ladan wey markuu xanuunkabaale uu qabtana haah waa hebilkiisaa yeeli jir laakiin markaad ladnayd ilaahayow kuma baahni adoo yidhi macnaha ilaahayow kuma baahni adoo yidhi macnaha oon ilaahay ku xidhnayn oon ilaahay baryanin oon ilaahay u kolkaad hadda baahatay eh, eh, eh, bani aadamka waa saa ogo وبني آدم كلفتيسا وأن عاص وكلا إسك إلى لبان تعرف إلى الله أما تعرف معناها إصبر إلى الله إله إنك إصبر إصبر يعني في الرخاء وقتك برواقضة الله حبيب كيس سمع oo allah baad ehelkiisina taa kugu aqoonsado yacrifka wuu ku aqoonsanaya fi shiddati shiddada waqtigeeda ehelkiisii tahay buu ku garane yacnaha sida yeel baad ilahay mar walba uu ku yaqiinay baad eh, yacrifka fi shidda waclam ogow anna maa akhda'aka wixii ku gafay lam yakun ma ahaan hayo mid midkuu asiibo eh, marnaba shaygii ku gafay inuu kugu dhaci lahaa raje lagama qabo eh, ilaahay ugu mahad dhibaato iyo musiibo yaa kugu soo baxday ilaahay baa ku garmariyey alxamdu lilaah eh, marnaba kugumana dhacayn ogow ilahay baa ku gafiye wamaa asaabaka waxa kugu dhacayna lam yakun maahan liyukhdi'aka marnaba shayga kugu dhacayna inuu ku gafi lahaa si kasta hadaad yeesha raje lagama qabo marka waxaa la doonahayaa inaad sabirto isaga laftiisu wada waa imtixaane inaad sabirto yaa loo baahan yahay baa walaa taqul low hmm, low hadhi allah haddaan saa yeelo low facaltu kada wakada lakaana shaa ma waxaas ahaan lahaa dhihi faina low taftahu camala shaydaan waxaan ima kugu dhacay haa ohow siduu nabigu yidhi xadiidkiisa nabigu calayhi salaatu wasalaam cajaban limri lmumin muminka amarkiisa hayaab leh ina mrahu kullahu lahu khayr umuurtiisao dhan kulli khayr bay u tahay muminka maxaa yeelay laba muminku marnaba kama bixi karo mid saddexaad ma jiraanba marka walaysa liaxadin ayr lmumin walaysa dalika liaxadin ayr lmumin arrintaa waxaa mumin inuu ku sifoobi karaa ma jiraan wax si walba ku roona ah oon waxaan mumin ahayn oo si walbukuroona makhluuqa laga meelaya bu nabigu alayh salaatu wasalaam maxaa yeelay in asaabathu saraa barwaaqadii farxad nacmo caafimaad wayladnaan haddii ay asiibto shakara rabbiguu ku shuuriy waa qoonsan tacaraf ilallahi fi rahaa ilaahay waada marka ku shuuriyo waa qoonsan fakaana khayran lah waa shukrii wain asaabathu daraa musiiba hadday ku dhacdo daasadaadii kugu dhacday xanuun baa lagu riday awlaadii baa laaga riday islaantii baa kaa dhimatay adduunya la'aan faqri baa lagu sii daayey marka cudur dhibaato waayo amni daro adugu waa lagu imtixaamay walanabluwannakum shay min alkhawfi waljuc wanaqsin walanfaali walanfusi baan leh tanaa lagugu mashaqeeyey haddii wade darada la kulmana sabara wuu sabri fa kaana khayran lah haddana khayrun bay u noqonaysaa marka sidii inaad noqotaa la doonahayaa waa marxalad kastood joogtaba way u liibaani واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أغو أن النصر مع الصبر إلا محل أغيهي إلهي امتحان بني آدم بأنهي قف إنان دينائي ويأذكتهي معصومين منه إلهينا وحوق تلقري إهلك وجعليهي آه منكم إلهي وجعليهي إذا أراد الله بعبدي خيرا يصب منه أما يصب منه ثاني مصيبة نقول في ذلك adoonku ilahay u jecel yahay mar alla markaad dembi gasho ilahay wuxuu doon inuu kaa dhaqo wixii lagu dhaqilaa marka maxay tahay waa musiibaadka lagugu ridi musiibaadka lagugu ridi musiibaadka lagugu ridi maxay u baahan yihiin sabir si kale si kale baad ayagana ajir uga heli mayso sabir bay u baahan yihiin baad sidaa darteed anna nasra maca asabri kolkaad sabirto baad gargaar iyo nasr iyo guul markaasaad helaysaa baa lii sabirku haddee diintu waa le markaas الصبر نصف الإيمان نبي عليه الصلاة والسلام إيمانك نسك إلا نسك كلا وشبري نسك النبع هذا الصبر ويا بعد مركز الصبر كي مال والبو أسينا لك لقل كو مكلفين بالينا إلى هذا كلفة مشقة يا لين نقول مشقي إنه ويجنك واكل لله الثقلين واكل لين نقول لهي أوامرت الله إن صاري iyo nawahida la inaga reebay mid waliba mashaqo in wixii lagu amray aad la timaado wixii laga reebay aad ka hadho mashaqo iyo dhib baa ku sugan maxaa yeelay saddex shay baa kula xidhiidha oo khatar ah naftaadii oo waxaasoo dhanna kuu diidi xumaantii iyo bale shahwadiina kugula ordi ina anafsa la'ammaaratun bisuu hawadii hawaau nafsigii wixii mamacaankaa dhowrsanaysay baa walaa tattabici ilhawaa fayudilaka can sabiili illah shaydaankii oo asagu waxaaun bal shaqadiisu ay tahayba ina ashaydaana yacidukum alfaqra wayaamurkum bilfaxshaa'i ina shaydaana lakum caduwan fastakhiduu caduwan qolyahana marka iskaashanayo kolkay ku isu kaashadaan waxay rabaan inay khadka kaa tuuraan marka inay khad kaa tuuraan cibaadadii marka way kugu cuslaynayaan way kula adkaynhayaan macsiyadii aad ka tegi lahayd shahwaadka wuxuu way kuu macaanaynhayaan arrintaa marka maxay u baahan tahay sabir aad intiiba kaga adkaato si kale ma jiraan asabru cani ilmacsiya wasabru cala aaca in lala yimaada markaa yay u baahan tahay sabirkii baa markayaad guul ku gaari baan ka kale marka muxuu noqonayaa waayo sabirkii oo masaa'ibtii baa aan soo sheegaynay iyo waxyaalaha lagu ibtileeyey aad ku sabirto kolkaasaad guul baad markaa iyaad gaadhaysaa baad waclam ogow ana nasra gargaarku aad shaydaan aad ka guul hesho naftaadii aad ka guul hesho dantaadii o dhan aad ku guul gaadho maca sabri sabirka micso hanaagsan waa kii xadiiska saxi nabigula alayh salaatu wasalaam wamaa ucdiya axadun cadaa'an khayran wa awsaca min asabri sabir ninka alle ku arsuqo ninka ilahay liiban waa ku arsuqo ogo haddii kale sabir la'aan baa lagu arsuq sabir la'aantu suntana halaagtay ma ah sabir la'aantu suntana halaagtay ma aha iyo madax fudaydku ana nasra waa de maca sabri sabirka baa dambi bay soo ahaanayaan sagaashan iyo dhowr ayad bu ilahay sabirka inagu baraarujiya adeeg in allaha maca asaabiriin inama yuwafa asaabiruuna ajrahum bigayri xisaab wasbiruu cibaadaadka lafteeda baan ruuxii macruuf iyo munkar reebahayo oo macruuf amrayo kaba sii daran baan waamur bilcurf ah, wanha can ilmunkar wasbir calaa maa asaabak ilan intii dadka xun baa badan bulshada inta toosan inta kantee badan bulshada inta toosan inta xun yaa badan inta xun baa badan shaki male gaal islaam yaa badan gaaladaa badan islaamka ibow islaamka haddana inta tuusan oo ehlullaahi oo diintu ka dhabta tahay iyo inta un laa ilaha illa allahu leh salaadeed iyo waxaad galgalawn <laughs> tahay adduunyada iska hiris yaa badan soma aragtid marka ruuxuu yidhaahda khayr baan anigu ogaansamiyo waan toosnaan axbaabtiisu way yaraan acdaadiisaa badan sabrigu marka u baahan yahay ayada lafteed sabir badan buu u baahan yahay waa kan nabiyullaahi ibraahim soomayn markii laga hadlayo inuu nabiyullahi ibraahim jacla ima xaqiiqsane aayadda qur-aanka ma ahayd waamur ahlaka bisalaati wastabir calayha soma aragtid reerkaaga xataa sabir adag u baahan iska badaa yacnihii baad wax kale baad iyo salaaddii aad tukanaysay baad waclam ana anasra gargaarku maca asabri sabirka maciisu ahaanhaya wa ana alfaraja waayo kurba faydkuna faydka baale marka dhibaatada lagaa faydaayo maca alqarbi kurbada maceedu ahaanhaya kulli way iska wadaaga dhadhow yihiine ilaan kolkii baade markaas sabirka waayo markaas markaad sabirka aad badiso dhinac walba aad ka sabirto waxaa ilaahay nasri kaaga dhigahayo nasrigiisa ku heli inuu baale markaas kurbadii baale markaas uu kaa faydo baale ahay wa anna alfaraja maca alkarbi waayo kurbada macaadu ahaan haddii markaad kurbooto ilan kurbada waa ibtilo walanabluwannakum bishayin min alkhawfi waljuuci inaa jacalnaa maa cala alardi ziinatan lahaa linabluwahum ayuhum axsanu camala تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهذا بعد مركز نعم هذه اللي وسيه والو جربها هي هذه بعد مركز نقمة وسيه الله بعض والو جربها هي وأن امتحان هنا تكون باسي إنك مركز قربه يشدائد ما هو يسيد بعد مركز مركز قربه لاس وكو الصبر فرجكو يا نصره ayadoo maxaad ahanaya Soomaali maxay yiraahdaan nin arday baa arbax ugu dhawaado nin arday baa arbax ugu dhawaado kurbooto hadaad ilaahay ku tiirsanaato markaas ku bafeed ugu dhawdahay ugu ku bafeed markaas aad ugu dhawdahay baad midda kale adoonka ilaahay uu jecel yahay kolku manzilo waxa ilaahay wuxuu ugu talagalay nabigu xadiis saxiix alayhi salaam manzilo dheer wuxuu nabigu inuu ilaahay ugu talagalay laga yaaba manziladii dheereed adoonku markuu gaari waayo oo cibaadada uu la iman hayo iyo daacada uu la iman hayo heerkaa markay gaari weydo musiibaa lagu ridahayaa ha ku sabro musiibadii baa lagu gaadhsiinaya martabadii ciyaar ma ah musiibadii baa martabadii lagu gaadhsiinaya musiibadu dembi daadin keliya ma axaadiis badan ku sheegna dunuubta tirtirtee dembi daadin keliya ma ah. ee darajo ziyaadinna way ku noqonaysaa way ku noqonaysaa marka in la sabray u baahan tahay wa ana alfaraja farajku maca alkarbi kurbada maceed u ahaan hayaa wa anna maca alcusri culayska miciisa yusran fudayd ba ahaan hayaba ah, fudayd kolkaa culays bani aadan baa tahay kolkaad la kulanto waayo sabir isceli ah, farajka ilaahay sug oo raje ah, adiguna toosnow ilaahayna ha ka raje beelin farajka maxaa yeelay ilaan rajaha raxmadda ilaah laga quusto soomaba ahaynba haddee halaag khaatanxumu sooma ahayn labadoodu ilaan sidaa macnaha ilaahay cadhadiisa ciqaabkiisoo laga aamin noqdaay uu khatar u ahayd yaa inaan rajahiisa iyo marka wanaagiisana laga raje dhigana yay khatar u ahayd raxmadda ilaahay raje caladiisa ciqaabkiisana ka cabsay ahayd marka waana alfaraja maca alkarbi waana maca alcusri yusran lan yagliba cusrun yusrayn lan yagliba cusrun yusrayn aayadda qur-aankayd faina maca alcusri yusran ina maca alcusri yusraa mhm. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وليس بعد لكل آهي وجيدة مركا حديث كاس لن يغلب عسر يسرين آية معناها وحال لي فإن مع العسر يسرا العسر تعريف ولا معرفي يسرا ولا نكري ولا سؤالي إن مع العسر البا لو سؤال سمعت يسرا كان نكرا لو سؤالي قاعدة وحاجة تبقى مركا جود أي عربية ومحي والنكرة إذا أعيدت معرفة عين الأولى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول وتركيسها والمعرفة إذا أعيدت معرفة عين الأولى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر وعسل وهلك عسر والنكرة إذا أعيدت نكرة غير الأولى yusran yusran aayadda hore lagu yidhi yatan yusran waa laba nakiro waa kala laba marka laba yusri baa ilaahay cusriga u dhaxaysiiyey marka inuu laba yusri uu hal cusri ka qaalib noqdo ma dhacaysiu nabigu alayh salaatu wasalaam sidaa darteed baa nabigu wuxuu yidhi alayh salaatu wasalaam hadduu cusri uu yimaado oo god wadanaga uu galo laabudda yusri waa inuu ka daba yimaado godka ka dabagalaa oo ka bixiya ka fudhiya ee adigu ehelkeedii noqo mar walba waad imtixaaman tahaye cusri kastoo la kulanto sabir hadda bani aadamka waxa lagu culaysay ugu dhib badan waa makhluuqa oo ugu dhibka badan dadkii baa ma aad arkaysa wajacalna bacdakum libacdin fitnatan atasbiruun balfiir dadkii qaarkii qaar kale imtixaan baa laskaga dhigay samaad ee ma sabraysaan yusrigii waad helaysaan imtixaamkan shidaa'idan aad kala kulmaysa dadka sabir waad la kulmi baad markaas yusrigeedii waad sugi waayin hasugi waay bad waana maca alcusri yusraa ah, yusriga culayska mciise inuu yusri yahay yaqiini ilaahay ku kalsoonow ah, ilaahay ku kalsoonow wuxuu yidhi xadiidkii baa xadiilqudsiga ilaahay ana cinda danni cabdii bi wuxuu iga malaysa anhaan haya ah, wuxuu iga malaysaan haan haya ehelkeediina inaad u noqoto waa la dooni hadde ogow adoo macsiyadii ku jira inaad amal bilaashawna iska wato taa looma baahna baad الحديث العشرون حديث كاللباتنات مروي آه. من لقوري وي عن أبي مسعود عقبة بن عمر الأنساري البدري رضي الله عنه عقبة بن عمر قال عقبة مرك وحيري قال رسول الله رسول الله وحيري صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس إن مما أدرك الناس dadku baale waxay ka soo gaadheen ama ina mimaa kii adraka haleelay annaasa dadka soo gaadhay ama ina mima kii adraka ay ka soo gaadheen oy soo haray annaasu dadkii min kalaami nubuwati nabinimada kalaamkeedii xaalu ka mid yahay alula nubuwadii alulaa ee horraysay idaa lam tastaxi weeyabaad hmm. idaa lam tastaxyi haddii aadan xishoon haynin fasnac maa shi'ta waxaad dooni samee rawaahu lbukhaari bukhaari baa wariyey baad marka xadiidku waa war aad u kooban oo aad u gaaban war haddaadan xishoonin waxaad rabto samee war aad u gaaban wey macanihiisuna aad u ballaadhan yahay marka lamber kow ilaan wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ambiyadii hore oo dhan waxay dad ka soo gaadheen waxaa marka meesha kaaga muuqata adyaanihii oo dhan shay ku soo sugnaa oo weligii layska soo dhaxli jiray nabiba nebi ka soo dhaxli jiray ummadba ummad ka soo dhaxli jirtay oo weligii ilaahay una nasakhin ummadoo dhan iyo ambiyadoo dhan akhlaaq wanaagsan u ahaan jirtay inuu ahaa xishoodku oo weligii soo socon jiray ummaddanna sidii uun haddana ayadana loogu jideeyey baan waxaa markaa ambiyadii hore iyo ummadihii hore o dhan laga soo gaaray oo ummaddeennana la soo gaarsiiyey haddii aadan xishoon haynin baad markaas saa doontayeen xadiidka macnihiisa dhowr macnay culimmadu ku sheegaan mid waxay yidhahdeen waa goodi mid waa goodi oo waxaa weeye yacnihii baa dee faman shaaa falyu'min waman shaaa falyakfur ninkii uu dooni baa de markaas ha rumeeyo ninkii uu doonina ha gaaloobo ilahay gaalnimimina amrahayaa maya waa cunugaagii baa de markaas intaad dugsiga u dirtay ama iskoolka u dirtay oo la yidhi shalayta muna tagin aabbo iskuulka ugoy meelahaas ka ciyaar isagu garanaya ogu waryahoy ha ciyaarin iskuulka aad hadalkaa iyo addaa tirahayd hebelow haa meelaha iska ciyaar iskuulka ha aadin meelaha iska ciyaar labada hadalkee daran unuga tee u darmagta u garanhayaa kana khatar badan somaali good wey marka faman shaaa falyumin waman shaaa falyakfur ama icmaluu maa shi'tum waxaad doonaysaan sameeye waan idinka dambaynaaye saad rabtaan yala waan idinka dambaynaaye tan baa de markaas warku waa war noocaasa taasay baa de culimmada qaarkood baa de marka yay yidhaahdeen oo rag badan wali weliba ay rajaxeen marka macnaha xadiis markaa wuxuu noqonayaa ruuxu hadduusan allah una ka xishoonin oo xumaantan uu samaynhayo ilan rabbi waa raqiib shahiid waa la joogaa waa ilaalinhayaa malaa'igtii baad markaas way la joogtaa iyaduna xumaantaa marka uu samaynhayo hadduu rabbi wamaa qadarullaha xaqa qadrih hadduu ilaahay tacdiimin waayo oo uu ka xishoon waayo aadamigii iyo dadkan kaleetana innaba uu xisho ka xishoon waayo oo xumaanti uu sameeyo ninkaasi hogaankuma xillee suu raba ha yeelo xishoodkaaba haddii laga waayo suu raba ha yeela weeye baas ama ninkii alxayaau shucbatu min aliimaani way ogow ninkiibaa de markaa xishood leh iimaan baa ku dambeeya markaa xumaan iimaankaa iyo xishoodkaa waxay ka reebahayaan kolkuu xumaantan samee yidhaahdo wuxuu aqoonsanhayaa allah inuu u jeedo awoodda ilaahay buu dareemi in lala xisaabtami buu garan bani aadamka laftooda wuu ka xishoonhayaa oo xumaantii wuu kala dhowrsanhayaa xishoodkiisaasaa marka hor istaagi xishoodkiisaasaa ka hor istaagi baale laakiin haddii taa laga waayo ruuxaasi suu dooni ha yeelo manaa ari kuma xidhne baad eh, xari kuma xidhne suu dooni ha yeelo kaasi waa macno oo waa goodi baad ka labaadi wuxuu noqon hayaa ina kalaamku uu yahay baade markaas eh, idaa lam tastaxyi baade fasnac maa shita haddii aadan mar shaygani shay laga xishoodo unsan ahayn oo waa amrulibaaxa amrulibaaxa la yidhahda kii hore amrulwaciid buu ah watahdiid eh, haddii baade markaa shaygan fiiri haddii wax laga xishooda uusan ahayn ilahay agtiisa wax looga xishooda ma bani aadamkii wax looga xishooda ma kolkaa dhib ma lehe samee haygaas wuu iican yahay haygaas wuu iican yahay samee ka saddexaadii kalaamka khabari in laga dhiga baad macnaha kale kalaamku waa khabari oo waa maxay nabigu utuu odhan jiray calayhi salaatu wasalaam man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annaari ninka aniga igu been abuurta ha diyaasado macnaha wuu diyaarsaday falyatabawa ha diyaarsada macnaha wuu diyaarsaday meeshuu naarta ka geli lahaa kana sidii oo kale waxaa ambiyadoo dhan weligood soo dhaxli jireen ummaduhu soo wada mari jireen yacnihii wade ruuxu hadduusan xishood lahayn wuxuu rabuu sameeyaa waxaa ruuxa hor istaagaay waa xishoodka xishoodkii waa laba mid waa mid hariizya ilahay uu ku tallaalay ruuxi hariizya uu ku tallaalay wey xumaantii iyo wixii baad inuu ruuxu ka xishoodo ka dhowrsado midna waa mid iktisaabi ah oo diintii laga kasbanhayo shaygan ilahay dartii ku xun yahay shaygani baa markaa aadamiga agtiisa uu ka xun yahay ka ilaasho la odhan haya baa nabigula alayh salatu wasalaam waryaada ilaahay ka xeshooda oo xaqalhaya ka xeshooda yaa rasuulallahi waanu ka xeshoonhayna maya xeshoodka ilaahay xaqiisa laga xeshoonhayo an taxfada ra'sa wamaa waca walbadna wamaa hawa madaxa iyo wixii baa u weelin waa inaad ilaalisaa inaad xasido indhahaagii xumaan ka ilaali dhagahaagii sankaagii afkaagii oo dhan calooshaadii dabadaadii baa markaas ayadana ilaali oo kale la doonahaya marka waxaan xishood ku jirin baa layidhi nin intuu allah ka warqabo oo ilaahay inuu la og yahay macsiyo isu qaawiyey iyo naag baad le macsiyo isu qaawisay ilaahay agtooda inuu ila haba yaraata wax oo yaalla inuusan jirin istiaarka ilahay faysana lel maogtahay ruuxan wax dareensanayn isag waxaan wa dareensane nin mu'minoo wax dareensan oo allah inuu ka reebay og oo allah inuu fiirinhayo ogyaho la socdo uu ka warqaba oo xaadir ku yahay oo macsiye isu qaawiyey iyo gabadh macsiye isu qaawisay oo haddana og ardada ay joogtaa inay sheegi macsiyadoodii dhulku idaa zulzilat اlardu zilzaalaha waakrajat ardu afqaaraha waqaala insaan ma laha yowmaidin tuxadiu akhbaaraha biana rabbaka waxaalaha hebel iyo hebel ayaa meesha ku sinaystay leeyihi ardadii baad la aad joogtay baad og oo og baad le markaa jidhkiisii inuu hali alyawma nakhtimu calaa afwaahihim watukalimuna aydiihim watashhadu arjuluhum oo jidhkooda dhan isu wada makhraatiga cibaada xataa idaa maa jaa'uuha shahida calayhim samcuhum wa absaaruhum wa juluuduhum bimaa kaanuu yacmaluun waxaasoo dhan oo isagoo ka wada warqaba aan dan ka gelin macsiyadiiba istikfaafka ka daranba fudaysii ruux asagoo dareensan uu fudaysanhayo taasaa kaba xoog badan marka ruuxu hadduu intaasoo dhan ka xishoon waayo suu doonaha iska yeelo wax hortaaga ma jirebaad waxa hor istaagi baad haw yaraatay ma jire suu doonay haska yeelo hadda xishoodka fiiri ilaahay laga xishoonayo kolkii nabiga saxaabigu uu weydiiyey sala allahu calayhi wasalam oo yidhi yaa rasuulallahyow ilaan kolkaan dadka la joogno waa odhanaadi waa la asturuna waa la xishoon soo maa alxamdulilahi rabbi alcaalamiin ilahay muxuu nicmo noo sameeyey asalkanba waa kay noo sameeyey daamsida xoolahan iska wada qaaqaawanaan lahayn bal foolxumada intay leeg tahay yaa inoo soo dejiyey qad anzala waayo calaykum libaasan yuwaari sawaatikum wariishan bal fiiri tiibaa markaa kolkaa dadka la joogto is-asturtay kolkaan bannaanka joogo maxaan cawradeeda yacnihii ka warran buui maxaan asturaa nabigu muxuu u jawaabay sala allahu calayh wasalam allaahu axaqu an yustaxyaa ilahay baa in laga xeshoodo ugu mudan buu nabigu calayh salaatu wasalaam oo xeshoodka ad ilahay aad ka xeshoonayso cawradaadu macnaha marada aad isku daday iyo waxani ilahay may kaa qarin bani aadam kaa qarise ilaahay may kaa qarin waa maya laakiin ta'adubka soo ma aragtid adabsigaa muhim ah nafsiga mn iyo ixtiraamka macnaha meesha ku jira ugu weyn uu yahay wamaa qadarullaha xaqa qadri marka taqdiirkana loo baahan yahay baad marka ruuxu waa inuu xishoodaa ilaahay ka xishoodaa aadami uu ka xishoodaa waagi hore soomaali haddaan nahay xishoodkan khariisigaaba nagu bannaan khaasatan gabdhaheenna ku bannaan jiray hadda waktigan xaadirkee la joogo ruuxuu xishooday waa reer baadiye ruuxuu xishoon waayo oo waqaaxa noqdaay waa reer magaal wallahu subxaanahu wa tacaala aclam